بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخحوها وآدم كسرا لعين dalwaawi faa-an awilyaa caynan aw ka ataa kada lmudaacafu laasiman kaxan natala waduma cayna mucadaahu wayandulu daa kasrin kamaa laasimun daa damin ixtumila wa afrid ilkasra kasra u keliyeel fii maa fii mudaarici maa ficligii mudaaricii min wariha wariha xaggeeda ka ahaaday wa weliye weliye xaggeeda ka ahaaday وورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخ ee waxaan soo marray ee noo dambeeyey facilo mudaariceeda iyo waxyaabihii ka shaadoobay waxaan soo sheegnay facilo mudaariceeda yafcalu oo caynta ay fadxisantahay iyo ku imaani waxaa ka shaadoobay shardi male laakiin shaad bay leedahay shaadkaasoo laba qayb ah qeyb dulwajhayna qiyaaskii ku yimid shaad oo kasre kasreena ku yimid laba iyo toban ficli bay ahaayeen waa soo marnay qaybna dulwajayn weeyo qaybna dulwajin waaxid weeyaanoo kasrihii shaadka ahaa oo keliyay ku timid fadxihii qiyaaska ahaana looma isticmaalinoo kuma ayan imaanin saddex iyo toban ficli bay ahaayeen sideed ficli ayuu musanif ka qoray sideedda meeshan uu ku qoray shan ficlina wuu ka tegay oo annagii ku darnay shantaasina waxay ahaayeen wakhamsatun ka yarih bilkasri wahya wajid waqih lahu wawakim warik waciq waciqcajula wakhamsatun shan ka yariu yarihu ayay la mid tahay bilkasri kasrahayna kula mid tahay ama bilkasri kasra xaal ay ku dheehan tahay wahiya shantaasi waqiha weeye ee wejidda weeye wejida shaygiibuu aad u jeclaadayoo waa u murugooday waqiha wuu aطeecay oo ka amar qaatay jidwaqih wawakima wuu u murugooday muxuu ahaa murug zaa'ida ayuu u murugooday wawakima warika sintuu dhulka dhigay oo sintuu u seexday wakim warik waciqa wuu degdegay cajuula wuu degdegay shantaa ficlina waa annagii ku daray shantaa ficli iyo sideed ficli marka la isku daro iyo toban ficli bay noqonayaan ay ku shaadoobeen qaar waxyaaba kale ku dardaraa jiraan laakiin muhimku waa han iyo toban muxuu ahaa saddexiyo tobankaa ficli weeye afcaal kaloo lagu soo daro ilaa sideed iyo toban lagu gaarsiiyo waxaa lagu weriyaa facalo inay ka yimaadeen waafrid ilkasra kasre u keliyael fii maa fii mudaarici maa kii mudaaricii min wariia wariha xaggeeda ka ahaadee yariu wa weliya weliye xaggeeda ka ahaaday yelii wa warima wuu bararay yarimu wa waricta waad xalaal miiratay yaricu ama taricu wa miqta waad jeclaatay yamiqu wuu jeclaanayaa mac wafiqta lala qabo waad waafaqday xulan sifooyin ayaad waafaqday ama xulan xaal ay tilmaamo yihiin wahiqta waad kalsoonaatay tahiqu maca wariya waxaa batay almukhu dhuuxii baa batay yarii wuu badanaya ixwi koob haa afcaashaa xifdiyo koob waadim kasra laga bilaabo wuxuu ka bilaabayaa musanifka facala mudaariceedii waxaan soo sheegnay ficliga mujaradka laba qeyb ayuu u qeybsamaa rubaaci iyo khumaasi rubaaciga faclala weeye mudaariciisa maba uusan ka hadlin musanifka mudaarica damba uga hadli doonaaye mudaarican haddeer halka uu ku qoray oo baabulmasiid ka hore uu kaga hadlayay kuwa uusan qorin keli asartii mujaradka ahayd oo bifaclala ayuu sheegay ulaaigana saddex wasan ayuu leeyahay facala faciila facula saddexdaa wasan qaabkii loo mudaariceen lahaa ayuu ka hadlayey facula cayntoo la damiyo ayaa lagu mudaaricaynay fculu shardi male shaadana male faacilana cayntoo la kasriyaa cayntoo la fadxiyaa lagu mudaaracayna yafcalu shardi male shaad bayse leedahay waa kaa soo sheegnay labadaa waa ka soo baxnay wasankii saddexaad uguna hadalka badnaa waa facala facala qaabkii loo mudaaraceyn lahaa facala mudaaraceeda afar wej buu ku yimaadaa caynta in la kasriyo yafcilu caynta in la damiyo yafculu caynta in la fadxiyo yafcalu iyo caynta in la kasriyo la damiyo labadaba inay bannaanaato oo yafcilu iyo yafculu lagu keeno afartaa wej ayuu mudaarica facala u qaybsamaa cayntiioo la kasrinayo la daminayo la fatxinayo iyo cayntoo marna la kasrinaya haddii la doono la kasrinaya haddii la doonana la daminaya sida cakafa yackifu wayackufu oo kale afartaa wej ayuu u qaybsamaa afartaa wej mid walba sabab keenaa jira oo si gaar ahaaneed in loo bartoo loo baahan yahay asbaabtii keeni lahayd ayuu musanifka ka hadlayaa wuxuu soo hormariyey facala caynteeda mudaarica in lagu kasriyo yafcilu lagu keeno asbaabtii keenaysay facala mudaaricayda caynta in la kasriyo yafcilu la yidhaahdo waxyaabaha keeno waxyaabaha keeno shan qeyb ayay u qaybsamaan shan arrimood ayaa keena afar daaci iyo shuhra afar arrimoodoo dawaacil kasri ay u yaqaanaan iyo hal arrinoo shuhre ay u yaqaanaan shantaa arrimood ayaa facala caynteeda in la kasriyo mudaarica lagu kasriyo keena afar shantaa arrimood afar dawaaci baa loo yaqaanaa dawaacil kasri caynta in la kasri dawaacin jamcu daacin waaye daaciyaa la jamciyo dawaaci lagu jamciyo faacil in fawaacil lagu jamciyaana waxaa shardi ah mudakar khayrucaaqila waa inuusan ahayn mudakar hayrulcaaqila faacilka aan ahayn waa mu'anas caaqil ah ama waa hayrulcaaqil qolyahaasaa fawaacil lagu jamciyaa se toddoba mufrad baa fawaacil lagu jamciyaaye waayahay dawaacin jamcu daacin weeye daacinna waa kii wax u yeerayey macnaheeda wuxuu noqonayaa dawaaci lkasri kasrada kuwii u yeeraya facala mudaaricayda caynta in la kasriyo qolyihii u yeerayey afar arrimood weeye afartii arrimood musanifka halku ku wada qoray afartaasi waxaa weeye facala fa'da inay ka jiran tahay oo xarfulcillo fa'da u yaallo waw buu ku sheegay isagu laakiin waw keli ma ahay haddii ay waw ku jiran tahay iyo haddii ay ya ku jiran tahay waa isku mid wawda wuxuu ugu sheegay wawdaa fara badanee ya-du waa qaliil facala fa'da inay waw ya kaga jirataa ma badna haddiise ay kaga jirato waw iyadoo ay kaga jiran tahay la mid tahayoo yafcilu buu ku imaanay mudaarica min dawaacil kasri buuna ka mid yahay waa kow labaad facaloo caynta ya kaga jiran saddexaad facaloo laamta ya kaga jiran afraadna facaloo mudaacafa isla markaana laazimoon mafcuul qaadanaynin afartaa arrimood ayaa dawaacil kasri loo yaqaana afartaa waxaa shanaynayaa wax la yidhaahdo shuhratulkasra kasray ku caanbaxday weeye yacnii ficligani cayntiisa in la kasriyo daaci keenayaa kuma jiro carab ayaase waxaa laga maqlay ficligan cayntiisa kasra iyagoo u laasimo sida daraba mudaarice daraba waa facala mudaarice yadribu uu mudaarica ku imaanay yadribu jalase mudaaricee yejlisu ee caynta maxaa kasrinayaayo yafcilu ku keenaya wax daaciyoo ku jiraan lama arko waa shuhro keli a ah, carab ayaa laga maqlay weliba carabtu way u laasimeen cayntaa inay kasriyaan khalaas shuhratulkasra la yidhaahdaa daabit male iyadu shuhradu waa iska fara badan tahay daabitna male afarta dawaacida ayuu musanifka halka ku sheegay shuhrana kama uusan hadlin afarta dawaacidga daaciga ugu horeeyaa waa facala fa'da inay ka jiran tahay oo wow ay kaga jiran tahay ama ya ay kaga jiran tahay mudaariceeda yafcilu buu ku imaanay sida wacada yaciidu wacada wowgu ayuu ku jiran yahay yaciidu wawdii awe xaggay aade shalaan soo marnay idaa waqacat ilwaawu bayna idaa waqacat ilwaawu saakinatu bayna yaaءin maftuuxaةi wa kasraةi laasimaةi xudifat liwuquuciha bayna caduwatayha waa yahay yacidu garanayo ya fadxisan iyo hoos dhig ayay wowda dhexdhacdoo loo xadfay xurufulmudaaracada ya kelima ahayn nuun iyo ta iyo hamse haddii lagu mudaaraco iyagu maxaa loo xadfay oo haddii aan idhaahdo nacidu iyo tacidu iyo aciduba waa la xadfaye dee mudaarica la doonayaa hal wadda inuu wada maro mudaarica in iskhilaafsiyaa la diidan yahay oo ya-dana gooni la mariyo qolyaha kalena gooni la mariyo waa yahay facala fada ya haddii ay kaga jirantana waa lamid sida yasara oo kale ya yasiru baad leedahay waa yahay facala fa'da marka ay ka jiran tahay mudaarica yafcilu caynta la kasriyo ku imaani shardi baa jira shaadna wuu leeyahay hal shardi buu leeyahay facala fa'duu ka jiran yahay mudaarica caynta la kasrini hal shardi ayaa loo shardinay markaa caynta la kasrinayo halkaa shardi waxaa weeye facalahaas da xarfulcillaha uu ka yaallo laamta xarfulxalqi waa inuusan oolin laamta xarfulxalqi waa inuusan ahayn oo wadaca oo kale waa inuusan ahayn amaa xarfulxalqi hadduu laamta yaallo xarfulxalqiga laamta yaalla laba arrimood buu kaa doonaya fa'dan xarfulcillaha u yaallana laba arrimood bay dooni tacaadulaa la samaynayaayo midba mid baa la siini midna waa laga tuuri adan xarfulcillaha uu yaallo waxay dooni fadii wow hadday ahayd wowda in la xadfo kow liwuquuciha bayna caduwati waa annagay sheegna cayntana la kasriyo wacadda yaciddu lagu keeno xarfulxalqi laamta yaallana laba arrimood buu doonayaa fadii wowda ahayd in la daayo la sugo oo aan la xadfin cayntana la fadxiyo labadaa arimooduu doonaya xarfulxalqiga waxaa la siinayaa fadxihii caynta oo ficliga yafcalu ayuu mudaarica ku imaanay caynta waa la fadxini waxaanse la siinaynin fadii in la baaqi yeelo uu doonaya wowda ahayd waa laga tuuri wowdii waa la xadfi wowdii fada laba arrimood oy doonaysay wowda in la baaqi yeelo iyo caynta in la kasriyo ee mid baa la siini midna waa laga tuuri wowdii in la xadfo ay doonaysaa la siini oo waa la xadfi cayntiisa in la kasriyo ay doonaysa la siin maayo xarfulxalqiga la siiyo waa la fadxine wadaca mudaarice yadacu buu noqoni yadacu yawdacu maxaa loo dhihi waaye ilaa fadxa ka dambeeya wowde waxaa loo dhihi waaye wowdan laba arrimood oy doonaysa mid ka mid a ayaa wuxuu ahaa fada in la xadfo wowdaa la siiyey khalaas fadii waa la xadfay cayntiisa fadxihiisa xarfulxalqigaa la siiyey arrinkaasi waxaa garab maray wadaxa wadaxa wuu caddaaday wadaxadani waxay ahayd wowdani in la xadfo cayntana la fadxiyo yadaxu lagu keeno kuwa ayaan imaanin yadixu bay ku timaadaa calaa wasni yafcilu bay ku imaanayo yadixu ah oo xarfulxalqigii dal lagama leh waayahay halkaa shardi bay leedahay oo faadu marka ay facalo xarfulcillo u yaallo cayntu waa inuusan xarfulxalqi oolin laba laba kelimoo shaadina way leedahay wahaba iyo wadara wahaba iyo wadara fada wow ayaa yaalla waxay ahayd in la yidhaahdo yahibu iyo yadiru lama dhihine yahabu iyo yadaru bay ku kala yimaadeen shaadnimay ugu yimaadeen wadara shaadnimadeeda mulxaq weeyaanoo waxaa la haleeshiinayaa wadaca wadacay isku macno yihiin wadacana min baabi wadaca weeyaanoo dee xarfulxalqi baa laamta yaalla sidaa ayaa caynta loo fadxiyey wadara oo la macno ena waa la iska haleeshiiyey wahabase mudlaqnimo waa loo haleeshiiyey cidna laguma xambaarin waa yahay labadaa kelimooshaad ayay leedahay wahabe iyo wadara halkaa sharina way leedahay oo xarfulxalqi waa inuusan laamta oolin daaciga labaad waxa weeyaan caynta marka ay yata noqoto cayntii baa waxaa taalla ya yafcilu buu mudaarica ku imaanay waa la kasrini shari male shaad buuse leeyahay shari ma lahoo cayntoo ya noqotay laa daaciya aqwaa minhaa baa la yidhaahdaa daaci ka xoog badanba ma jiro cayntu mar hadday facalo caynteeda ya noqoto daaci ka xoog badan ee gedani karaayoo meel kale marin karaa ma jiro waayahay waxayse leedahay sheed awalan horta miiaal ahaan waa sida baaca oo kale kaala iyo baaca iyo maala iyo kaala yakiilu maala yamiinu baaca yabiicu oo waxaa isweydiinaa baaca mudaaracee yabiicu hee yabiicu iyo yafcilu isku qaab uma xarakaysne xuruufta way isla eg tahay oo mid walba waa afar xaraf xarfulmudaaracada marka lagu daro laakiin isku qaab uma xarakaysna yafcilu awalkaa fadxisan xarfulmudaaracada aanigana waa reeban yahay aalidkana waa kasrisan yahay yabiicuna awalkaa fadxisan aanigaa kasrisan oo faaulkelima ayaa kasrisan cayntiina waa reeban tahay ceen hallakasna yaanan isku ogeyn qaacida waxay tahay qaacida sarfiya ayaa waxay tahay idaa taxaraka idaa idaa taxaraka muctalun bacda idaa taqadama saxiixun saakin haa saasuu ahaa idaa taqadama saxiixun saakinu wa taأhara canhu muctalu mutaxariku nuqilat xarakaة اlmuctali ilى الsaakini الصaxiixi qablahu idaa taqadama saakinu صaxiixu waxaa horeeyaa xarfu صaxiix saakin oo reeban wa taأhara canhu waxaana ka dambeeya muctalun mutaxarikun xarfulcilo xarakaysa u fiirso yabiicu asluhu yabyicu buu ahaa yabyicu calaa wasni yafcilu isagoo yabyicu ah xarfu saxiix xaraka la-aani ayaa horeeyaayoo ba'da weeye xarfulcillo xarakaysanna wuu ka dambeeyaayoo ya-da weeye waayo idaa taqadama saxiixun saakin saxiix saakina horeeyaa ba'da reeban weeye wa ta'ahara canhu muctallun mutaxarik waxaa ka dambeeyaa xarfulcillo xarakaysan ya-da weeye nuqilat xarakatu lmuctali muctalka xarakadiisaa la naqlini ila saakini saxiixi qablahu heebada kasraheedii naqliyey waxaad saartaa waxaan ujeedaa yabyicu ya kasraheeda naqliye bada saar ya reeb yabiicu sida ayay ku timid naqligaasina sidiisaba aliclaalu binaqli baa la yidhaahda afar mas'alou galaa afar meelood ayuu galaa afartaa meelood ibnu maaliga matniguu saaraa alifyadiisa insha allahu tacaala waan mari doonaa lisaakinin saxan quli taxriika min dilinin aata ficlin ka abin afar mas'ale ayuu galaa afartaba insha allahu tacaala alifiyada ibnu maalig ayaan ku mari doonaa waa yahay laakiin sababka loo naqlinaya waa waa sidaas aliclaalu binnaqli kelimadiioo lagu iclaalinayo xarakadiioo la rarayo oo xaraka ayaa la qaadayaa mid xaraka la'aan aha ayaa la saari sidaa ayuu yabiicu ku yimid shardi male cayn caynu facala marka ayaa noqoto shaad bayse leedahay hal kelimoo shaada shaadkaasina waa shaaa shaaa min ashayi buu ka yimid oo cayntu yabay ahayd yashiiu in la yidhaahday ahayd sida yabiicu oo kale lama dhihina yashaau bay ku timid calaa wasni yafcalu qaar facilo weeye sheegayana way jiraan oo shayia ayuu asalka ahayo sida khaafo oo kale weeyaanoo yakhaafu lagu keenay khawifo asalkii ahaa qolaa wadadaa marinaya laakiin haddii facalo weeye la yidhaahdo shaadnima yashaau ugu daaciga saddexaadee kasratu cayni yafcilu u yeerayo facala caynteeda mudaariceeda in la kasriya u yeerayaa laamta waa haddii aya noqoto sida ramaa yarmii oo kale ataa yatii yafcilu buu ku imaanay laamtaa haddii ay ya noqoto facila laamteeda waa yahay shardina waa leeyahay shaadina wuu leeyahay hal shardi buu leeyahay hal shaadina wuu leeyahay waxaa shardi ah laamta markii ay ya tahay cayntu xarfulxalqi waa inay noqonin sideedaba xarfulxalqi baabkiisa marka aan marayna insha allahu tacaala jaalibulfatxi baa la yidhahda ee waa arki doonaaye wuxuu wax ka taraa oo keli ah caynulkelima iyo laamulkelima fa'da waxba kama taro oo faaulkelima xarfulxalqi hadduu yaallo kaa lam yakun waxaan jirin buu la mid yahay wuxuu wax ka taraa caynulkelima iyo laamulkelima waa yahay haddaba laamu facala markii ay ya noqoto mudaarica yafcilu buu ku imaanay bishari caynta xarfulxaqi waa inuusan fadhiyin sida sacaa nahaa oo kale oo sacaa haddii uu noqdo xarfulxalqigaa ka xoog badan laamta ya-da yascaa yanhaa baa la oo xarfulxalqigii caynta fadhiya fadxuhu doonaya ayaa la siini ya-dan laamta inaa waxba tari mayso allailahee laba kelimo waxaa la maqlay sidaa garab maray si labadaa kelimana waa naca iyo baqaa baqaa xarfulxalqi baa caynta fadhiya laamtana yabaa taalla laamtii ayaa la qallibay qaynkiina dan lagama yeelani yabqii waxaa la a ah, muxuu ahaa nacaa yancii yancaa iyo yabqaa iyo in la yidhaahday ahayd waa hal shaadna way leedahay oo kelimatu abaa oo keliya ka shaadowday abaa oo facalo ahoo laamta ee ya ka taallo cayntana xarfulxalqi uusan oolin yabii inay ku timaadaa la rabee mudaarica kuma ayan imaaninaa yabaabay ku timidoo calaa wasni yafcalu shaad weeyaano way ka shaadowday dawaaci kii afraad waa mudaacaf laazima ficligii waa mudaacaf mudaacaf waxaa loo jeedaa ficligii ulaaiga ahaa labada xarafee dambe caynta iyo laamta isku jinsi ah marba isku jinsi haddii ay noqdaan waxaa laazima in laisku idqaamo waa isku idqaamayaa haddaba ficligaas mudaacafka ah, cayntiisa iyo laamtiisa ay isku jinsiga yihiin hadduu laazim noqday mucadda uusan ahayn ee mafcuul uusan qaadanaynin yafcilu buu ku imaanayo caynta waa la kasrini shardi ma leeyahay may wax shardi ah maleh shaadna shaad fara badan buu leeyahay musanifkaa qaar badan tiri doonaa qaarna wuu ka tegi doonaa shaad weliba laba qeyb loo qeybinayo dulwajhayn iyo duwajin aho fara badan ayuu tirin doonaa musanifka insha allahu tacaala waan arki doonaa habad wadarat waajakara hama bihi waxyaabahaasuu soo wadaa dawaaci lkasr afartaa arrimood ayay ku xadidan yihiin facaloo fa'da xarfulcillo uu ka yaallo laamtana xarfulxalqi uusan oolin wahaba iyo wadaraa ka shaadoobay facaloo caynta ya ay ka taallo shardi ma leh shaa'a ayaa ka shaadowday facaloo laamta ee ya ka taallo caynta xarfulxalqi waa inuusan oolin ee abaabaa ka shaadowday facaloo mudaacaf laazima ah. shardi maleh shaad badan bayse leedahay oo musanifka uu tirin doonaa intaasuu dabada ka maraya wahiqta macwariya waxaa ziyaaday almuhu dhuuxi baa ziyaaday ixwi koob haa afcaashaa koob intaasi waaa waxaa ku eg ficilo mudaariceedii macashaadkeedii wadim u daa'im kasran kasre u daa'im licayni mudaaricin mudaaric cayntiisa kasre u daa'im mudaarica oo yelii raacaya facala facalo raacayo mudaarica facalo raacayo facaloo la mudaariceeyaya cayntiisa kasre u daa'im waadim u daa'im licayni mudaaric kasran kasre waxaad u daa'imtaa licayni mudaaricin mudaaric cayntii mudaarica oo yeli raacaya facala facala raacayo dalwaawi facalihii dalwaawi wowga u saaxiibka ahaa faaan min jahati fa awil yaa ya u saaxiibka ahaa caynan min jahati cayn ow ka ataa mila ataa ama ataa oo kale ah kadaaka waxaa la mid almudaacafu mudaacaf laaziman xaal uu yahay laazim oo mafcuul aan qaadanaynin wadaalika kaxana alaa weeye dal waawi waxaan sheegnay fada waa inuu ka jiran yahay ficliga facala yafcilu marka lagu keenayo xarfulcillo unbaana shardi ahee fadu wowda khaaskuma aha sababku musanifka wow ugu khasisay ficliga fa inuu wow kaga jiradaa maya inuu kaga jiradaa ma badna ficliga fada haddii uu ka jiranayo waxaa haaliba ficligaasi inuu ya ku jirado wow ku jirado ee yadu waa qaliil fada marka uu ka jiran yahay miaal baa la yidhahaa magacii miaalun waa kii lamidka ahaa lafdiga macnihii waa sida waxaa miaal loo leeyahay saxiixuu meelo badan kala mid yahay waxyaabo badan ayuu saxiixa kala mid yahay oo iclaal muctalka kale galo ayaan isaga gelin waxaa kaloo la yidhaahdaa arasu kii madaxa laga hayo weeye madaxuu ka jiran yahay awil ya ya muxuu ahaa waadim kasran licayni mudaaricin yelii facala dalwaawi wow u saaxiibe faaan min jihati fa awil yaa ya u saaxiiba caynan min jihati cayn caynta ayuu xarfulcillo ka yaallaa ajwaf magacaasuu leeyahay ajwafu kii caloosha laga hayo weeyaan joofka ow ka ataa mila ataa ataa ayuu la mid yahay naaqis baa loo yaqaanaa waayo de xarfulcillahaas in badan ayaa la goya hadduu jaazim galo iyo waa la iska xadfaa ka ataa yati kada lmudaacafu mudaacafna waa lamid laaziman xaal uu laazim yahay ficliga waa mudaacaf cayntiisa iyo laamtiisa ayaa isku jinsi ah laazimna weeye wadaalika ka xanna طalaa waa sida xanna oo kale xanna yaxinu buu mudaarica ku imaanay xanna wuu ololay weeye sida geela ololkiisii oo kale xanna waxaa ololay طalaa waladu dabya waxaa la yidhaahdaa xayawaanaadka qoobka leh sida biciidka iyo cawsha iyo waxyaabahaasa dale la yidhaahdaa ilaa iyo ulaana way jiraan ulaa luqunta weeye ilaana khamrada weeye waa mualaoo xarakada ayaa loo bedelaya macnihiina wuu isbedeli kaxanna waxaa ololay alaa waladudab yaa ololay mudaaricee xanna yaxinu buu noqoni oo waxaa isweydiinaya yaxinu yafcilu la xaraka ma aha yafcilu awalkaa fadxisan aanigana wuu reeban yahay aalidkana wuu kasrisan yahay yaxinu awalkaa fadxisan aaniga wuu kasrisan yahay aalikana wuu reeban yahay ilaa waa isku idqaaman yahay waa yahay markaa xaggee wax ka yimid iclaal ayaa sida yeelay iclaalkana waxa weeyaan sideedaba laba xaraf oo mutajaanis ah haddii ay isdaba dhacaan in isku idqaamaa la doonayaa laasima haddaba labada xaraf hadday wada xarakaysan yihiin labada xarafa isku jinsiah laba jiim bay noqdeen laba xa bay noqdeen laba daal bay noqdeen laba xarafoo isku noocayay noqdeen haddii ay wada xarakaysan yihiin xarafka ka horeeyaana uu reeban yahay xaraf ee eh, labadan xaraf ee eh, mutajaaniseynka ah kan hore xarakaysan sidaa xarfulciloo kalea loola dhaqmi xarakadaa laga naqlini xarakadii waa laga qaadi xarafka ka horeeyeen la jinsiga ahayn ayaa xarakada la saari labadii xaraf ee mutajaaniska ahaa kii horeeyey ee xarakada laga qaaday sukuun ayaa haleeli marka la sukuuniyo xarafkii ka horena la xarakeeyo kan dambe la jinsigana uu xarakaysan yahay labadii xaraf ee isku jinsiga ahaa ee midna uu reebmay midna xarakaysan yahay inta la isku idqaamaa hal mowdic laga soo wada saaray waa idqaam idqaam lafdigaa macnihiisa idkhaalah lafdigaa macnihiisaba waa idkhaal gelin waa xaraf xaraf la dhexgeliyey oo xarafkii saakinka ahaa mutaxarigaa la dhexgelini mutaxariga keliyaa lagu hadli keliya waxaa la siyaadini laf ee ku hadalka ayaa la adkayni si loo garto laba xaraf midna reeba yahay midna xarakaysan yahay meeshu inay ku jiraan qaacidaduna waxa weeyaasna idaa sukina ayru mujaanisin qabla mujaanisin idaa sukina hayru mujaanisin qabla mujaanisin mutaxarik nuqilat xarakatu lmujaanisi ilaa hayri lmujaanisi qablahu idaa e idaa sukina ayru hayru mujaanisin xaraf aan xuruuftaa kale la jinsi ahayn hadduu hadduu reebmo qabla mujaanisin mutaxarik mujaanis xaraf xaraf kale la jinsi ah isla markaana xarakaysan hortiisuu reebmay nuqilat xarakatu lmujaanisi mujaaniska xarakadiisaa la naqlini ilaa hayri lmujaanisi qablahu hayrulmujaaniska ka horeeya ayaana loo naqlini miaal yaxinu asluhu yaxninu yaxninu waxaa isdaba yaallaa xa iyo laba nuun xada way reeban tahay labada nuunna waa xarakaysan yihiin haddaba labada nuun midka hore xarakadiisaa la qaadayaayo xadaa la saari idaa sukina hayru mujaanisin xadu waa hayru mujaanis wayna reeban tahay qabla mujaanisin mutaxarik xadii waxay reeban tahay mujaanis mutaxarigay ka horaysaa oo labada nuun midka hore xarakaysan ayay ka horayso nuqilat xarakatu lmujaanisi ilaa hayri lmujaanisi qablahu mujaaniska labada nuun midka hore xarakadiisaa la naqlini ilaa hayrilmujaanisi qablahu hayrulmujaaniska ka horeeya ayaana loo naqlini oo kasrihii waxaa la saari xada mujaaniskiina waa la sukunin waana la idqaami yaxinu sida ayuu ku yimi xanna yaxinu anna yainu taxinu ilaa ajbaali makata naaqati wa min abwaabu sancaa muusadaa beytu shaacira taxinu xanu ka keeni waxay u ololi ilaa abwaa ilaa ajbaali makata maka buuraheeda waxaa u ololayaa naaqatii hashayda hashayda maka buuraheeday rabta inay tagto wa min duunihaa abwaabu sancaa sanca albaabadeedii ayaa ka sokeeyaayoo musada la xihay albaabo xihanaa ka sokeeyaay dadaad xuutiyiin eh, iyaa dagaalamayaa meel la mara mara waay <laughs> waayahay waadim u daa'im kasran kasre u daa'im licayni mudaaricin mudaaric cayntii mudaarica oo yelii raacaya facala facala raacayo facalihii dalwaawi facala mafcuulu bihi weeyaan biqasdi lafdihi ayuu ismi ku yahay mansuub calaamatu nasbihi fatxatu muqadarat calaa aakhirihi manaca min duhura ishtiqaalu aakhiri bixarakat alxikaaya facaladana waa waa macrifa bilafdi qasdiha ayay macrifo ku tahay oo facalada taraakiibta dhici ayay calam iyo ismi u tahay dalwaawina sidaa ayaa looga nactiyeynaya facalada oo dal waawi wow u saaxiiba faaan min jihati fa awilyaai ya u saaxiiba caynan min jihati cayn aw ka ataa mila ataa ataa oo ka ka ataa kafka ku jiraa ismi ah wuxuuna ku cadfan yahay dal waawida aw ka ataa mila ataa ataa oo kale ah kadaa kaa ayuu la mid yahay almudaacafu mudaacaf laaziman xaal uu yahay mudaacafka laazim wadaalika ka xanna waxaa ololay alaa waladu dabyaa ololay weeye xannaya xinu buu ku imaanay waduma cayna mucadaahu wayandulu kasrinka kama laasimoodaa daminu xeeska joogo allahu aclam sala allahu wasalam wbaarak shuhratulkasray noqdeen buu leeyahay oo shuhratulkasradaa waxay ka xoog badatay xarfulxalqiga ceynta yaallo ee ya-da lama ictibaarinin